alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeenani waa kii lix iyo tobnaad ee ka mida ah kitaabkii cumdat laxkaam oo iska lahaa alxaafid cabdulqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximah llahu tacaala waxaan dhexda kaga soo jirnay kitaabu salaa wuxuu dersigeenu caawa ka bilaabanayaa baabulciideyn baabulciideyni labadii ciidood ayuu u baab ciidda ramadaanka ka dambaysa oo ciidulfitri loo yaqaano iyo ciidda xajka dhexdiisa ah oo ciidda carafaad loo yaqaano ama ciidul udxiya ciidul adxa labadaa ciidood ayuu musanifku meeshan kaga hadlaya can cabdilaahi bni cumara cabdulaahi bni cumar waxaa laga wariyay radiallaahu allah ka raali noqday canhumaa asaga iyo aabihiba xaggooda qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalama iyo wa abuubakrin abuubakar iyo wa cumaru cumar yusalluuna kuwii tukada alciidayni labada ciidood qabla alkhudbati khudbada ka hor salaadaha ciidda iyo salaada jumcadu waxyaale ay ku kala duwan yihiin baa jira salaada jumcada waxaa shardi ah oo salaadaasu inay ansaxdaaba shardi u ah in la khudbeeyo waa laga maarmaan khudbada jumcadu waxay shardi u tahay salaada ansixideeda jumcada shaygu mar hadduu shardiga noocaas oo kalea yahayna waa lasoo hormariyaa sidaa owgeed salaada jumcada iyo khudbada kee horeeya waa la khudbeeyaa marka hore jumcada kabacdi waa la tukadaa soo ma aha ciiddu sidaas ma aha salaada iyo khudbada kee la hormariya salaadaa la tukanaya kabacdi baa la khudbayn waa midda labaade jumcadu waa waajib faral ah sidaa awgeed baa dib loo dhigay wakhtigeeda oo waqtigii duhurka laga dhigay si dadka soo daahaya iyo ay u soo gaaraan bay culammada qaarkood tilmaamayaan weliba intaa waxaa weheliya salaadda jumcadu hadday ku dhaafto oo jumcadiioo la tukaday aad timaadid sidii jumcadoo kale uma tukanaysa duhur bay isu bedeli jumcadu soo laba ragcadood ma ahaan jirin hadday jumcadii ku dhaafto duhur caadiyo afar ragcadooda tukanaysa laakiin salaaddii ciidda hadday ku dhaafto labadii ragcadood unbaa tukan labadii ragcadood unbaa tukanaysa tayib taasina waa muhim salaada ciidda culummada muslimiinta agtarkoodu waxay qabaan labada ciidoodba inay sunno yihiin qeyb culummada ka midana waxay qabaan inay waajib yihiin marka waajibkii iyo sunnadiina waa kala duwan yihiin waa kala duwan yihiin sida awgeed u fiirso cabdulaahi bni cumar wuxuu leeyahay aabbihiisoo cumar ah iyo abuubakar iyo nebiga intaba waan la tukaday salaada ciidda nebiga iyo abuubakar iyo cumarba salaada ciidda iyo khudbada waxay hormarin jireen salaada ayay hormarin jireen masaladaasi marka waa masalo muhima ah inaan ku baraarugno ayib can ilbaraa ibni caazib waxaa laga wariyey radiallaahu allaha ka raali noqdo canhu canhuma asagii aabihiba xaggooda canhu hadii la yidhahdana waa asagoon qaala wuxuu yidhi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalama yowma aladxaa ciidul adxa maalinkeed bacda salaati salaada ka gadaal kan iyo kii hore waa isku mid oo u fiirsada leanna kii hore wuxuu sheegay cabdullaahi bni cumar nebiga iyo abuubakar iyo cumarba inay tukan jireen khudbada ka hor inay tukan jireen xadiidka barana muxuu sheegay nebigu markuu noo khudbeeyey ciidul adxaa bayna ahayde bacda salaad buu noo khudbeeyey bacda salaad hadduu khudbeeyey dee waxaa horreeyey salaaddaa horraysay marka salaaddaa horraysay fa qaala nebigu wuxuu yidhi man sallaa qofka tukada salaatanaa salaadeenna oo salaadan ciidda ah wa nasaka gowraca nusukanaa gowraceenna nusugu maanta waa cibaadada iyo gowracii leanna xoolaha la gowracayo udxiyada ah waa cibaado ilaahay loogu dhowaanayo faqad asaaba wuu asiibay oo wuu haleelay an nusuka cibaadadii iyo daacadii saxda ahayd wuu haleela si saxuu sameeyey wey qofkii salaadeenna tukada kow waa midda labaade markuu salaaddeenna tukada kabacdina gowracii sameeya oo gowraceenna la yimaada sidii saxda ahayd oo cibaadada ahayd ayuu haleela cibaadadii saxda ahayd ayuu haleela waman nasaka qofkii gowraca qabla salaati salaada ka hor intaan salaadiiba la gaarin qofkii gowraca la yimaada falaa nusuka wax gowrac la yidhaahda lahu asaga uma sugnaan falaa nusuka wax gowrac la yidhaahdo lahu asaga uma sugnaan maxaa laga wadaa gowracyib gowraciisu gowrac sharciya maaha marka maxaa meesha ka soo baxay ciidda carafaad xoolaha la qalayo udxiyada ah salaada iyo waxaa weeyaan gowraca waxaa dambaynaya gowraca marka salaada lasoo tukado lasoo daro soo aragna xoolaha la qalo haddii intaan salaadaba la aadin aada xoolahagii gowracdid ciiddaad ugu tala gashay gowracu waa gowrac xalaal ah dee bisinka haddaad u qabatay oo si xalaal u gowracday laakiin ciidul udxiya ma kuu gelayo makubooskeeda ma kuu gelayo neef kalaa lagaa raba masaakiinta kaa ku sadaqaysa haddaad doontay adigu cun laakiin ma kuu gelayo booskii udxiyada ayib nebigu intaa markuu tilmaamay fa qaala wuxuu yidhi abuu burdata bnu niyaar abuu burdata bnu niyaar khaalulbaraa ibni caazib baraa ibni caazibkan xadiidka warinaya abtigi weeye baraa ibni caazibkan abtigiis oo abuu burdata bnu niyaar loo yaqaano yaa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka allow innii anugu nasagtu waan gowracay shaatii neefkayga ariga shaatada waa neefka ariga hadduu lax yahay iyo hadduu ri yahay iyo hadduu wan yahay iyo hadduu orgi yahay kala qaad male neefka ariga sida neefka geelaaba baciir loo yidhaahdo qabla salaati salaada ka hor marka gowracaama sax ba u fiiriya saxaabigan salaadiiba intaan la aadin baan anugu neefkaygi soo gowracday ma sax ba ma ah wa caraftu waxaanan ogaaday buu ana alyowma maanta yowmu aklin maalin cunid inay tahay cunitaan maalinka inay tahay iyo wa shurbin cabitaan maalinka maalin iska faystaahoo ciidaho dadku ay maanta wax cunayaan oo hilba cunayaan oo lacabahayaan ogaaday inay tahay wa axbabtu waxaan jeclaaday an takuuna inay ahaato shaatii neefkayga ariga ah awala maa shaykan ugu horreeyo yudbaxu la gowraco fii beytii gurigayga fa dabaxtu waan gowracay shaatii neefkayga ariga ahaa wa taqadaytu waana kusoo quracday buu yidhi qabla an aatiya intaanan imaan asalaata salaada waaba soo cunay buu sidaanaad arkaysid neefkayga hilibkiisi qayb baan ka soo cunay buu fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama shaatuka neefkaaga ariga ahi shaatu laxmin hilib neefkiis weeyaan oo waa maxay waa neef caadiyahoo sideeda kugu xalaalo aad u qalan kartid laakiin booskii gowraca udxiyada ma kuu gelayo waa xaaraam lagama wado laakiin shaqadii udxiyada ma kuu qabanayo qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow fa inna cindanaa agteenna waxaa ku sugan canaaqan waxar guri joog ah waxar waa ilmaha yaryarkaah oo riyuhu ay dhalaan weliba markay guriga joogaan intay rabaayadda noqdaanoo xalxalka iyo masagada raashinka iyo waxyaalaha budadooda iyo intay cunaan way cayilaanoo way xalxalaan marka waxar yaroo buuran oo waxa weeyaan ee guriga joogta ayaan leenahay leenahayb waxartaasoo hiya iyadu axabu looga kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga min shaatayni laba neefaari haba yaraatee oo ciiddii udxiyadaba yaysan gaarin in lagu qalee laakiin waa waxar buuran oo laba neefoo ari ayadaan ka jeclahay buuy afa tujzi-u ma gudaysaa cannii xaggayga haddaan ayada gowraco maadaama kii hore iga khasaaray uusan kii hore udxiyo ii gelaynin tanu ii gelaysaa maadaamay da' yar tahay qaala nebigu wuxuu yhi nacamha waxartaa yartaa waad ku udxiyaysan kartaa laakiin walan tujzi'a ma ka gudayso can axadi qof oo bacdaka adiga ka dambeeya waa ruqso asaga khaas u ah neef weyn baa la rabaa in lagu udxiyaysto laakiin neef yar ah maya laakiin adiga maadaama mid hore aada gowracday gawric inaad la khaldantay tan yartaana ay hilib leedahay ayada gowrac nin dambe iyo qof dambeoo dumar ah oo neef intaa leeg inuu ku udxiyay si ay ka gudaysaana ma uu jiro sidaasuu nabigu baray sal alla alay slam xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr qodob kow waxaa ka mid ah khudbada salaada ciidul udxiyada iyo salaada waxaa horeeya salaadaa horraysa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo kaloon ka qaadanaynaa axkaamta sharciga qayb ka mida inay dhici karto dadka in lagu khaas yeelo qaarna loo diido tusaale ahaan waxarta noocan oo kale inuu ku udxiyaysto abuburdata ayay khaas ku tahay cid kale oo la wadaagtaa male arrinkaas nebi maxamed baana u ogolaaday calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey axkaamta sharciga meesha loo celinayo oo wax laga qaadanayaay oo caddaynta ah waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam taana xadiidku waa inoo faa'iideeyey maalinka ciiddu oo ciidul udxiyada waa maalin cunitaan iyo maalin cabitaan sidaa ogeed waxaa xaaraam ah maalinkaa in la soomo waa khalad sababtoo a ah saxaabigu wuxuu ku tilmaamay yowmu aklin cunitaan maalinkii iyo wa shurbin cabitaan maalinkii marka dee maalinkii haddii la cunayo o la cabaya see loo soomayaa taana xadiidku wuu inoo faa'iideeyo waan ka qaadanaynaa ayib xilligii saxaabada saxaabada qaarkood inay ijtihaadi jireen oo masaa'ilka cilmiga qaarkood ay ku ijtihaadaanna waa ka qaadanaynaa ama ha ku saxmeen ama ha ku khaldameen markaasoo ha asiibeene gowrucu waa salaada gadaasheeda taasna waa masale muhimo meeshaas ka ogaada can jundub ibni cabdillaahi albajaliyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can jundub ibni cabdillaahi albajaliyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaa wwuu tukaday annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama yowma naxri gowraca maalinkiisa uma khaaba wuu gowracay wuu khudbeeyey uma dabaxa wuu gowracay wa qaala wuxuuna yidhi man ruuxii dabaxa gowraca qabla an yusalliya intuuna tukan ka hor falyadbaxa gowraco ukhraa neef kale makaanahaa tii hore booskeeda waman ruuxii lam yadbax weli aan gowricinna falyadbaxa ku gowraco bismillaahi ilaahay magiciisaha ku gowraco xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa oan ka qaadanaynaa udxiyada udxiyada waa xoolihii la gowracayay soo ma aha salaada iyo khudbada salaada way ka dambeeyaan saddexda xadiid oon hadda akhrinayba musanifku shan xadiid buu ku sheegi doonaa xadiidkii koowaad nebiga iyo abuubakar iyo cumar khudbada iyo salaada waxaa horreyn jiray salaadda xadiidka baraa ibnu caazib khatabana anabiyu yowma aladxaa bacda salaa salaaddii baa weli horraysa xadiidkan dambeeta ee jundub waad u jeeddaa salla nabiyu yowma naxri uma khataba markaa kabacdi buu khudbeeye salaadda horraysa markii salaadda laga baxo waa la khudbayn khudbada inay dadku dhegaystaan laasimka waa iska dareeri karaan saddexaad uma dabaxa markaa kabacdi buu gowrac marka gowracu waa ka dambeeya salaadda wuxuu nebigu xadiidka markuu intaa sheegay khudbadii dhexdeeda ku sheegay salaadan intaan la imaan ka hor qofkii wax soo gowracay gowracaasu uma jiro udxiya u noqon maayo gowraca ma xaaraan ba maya neefkii uu gowracay xaaraan maa waa neef caadiyo hilibkiisu xalaal yahay wuu sadaqaysan karaa oodkac buu ka dhigan karaa wuu ku quraacan karaa wuu meel buu dhigan karaa laakiin ma kuu gelayo booskii udxiyada saasaa laga wadaa marka nebigu wuxuu yidhi man dabaxa qofkii gowracay qabla an yusalliya intuusa tukan ka hor falyadbaxa gowraca ukhraa mid kale makaanahaa tii u gowracay booskeeda mid kale ha gowraco halkaasaad waxaad ogaatay oo ka qaadanaysaa mashruuciyada dee gowraca waxaa la shardiyaa horta in la tukado in la soo tukado waa inay salaaddii la tukado markaa kabacdi ayuu kuu ansaxahayaa dayib waman lam yadbax qofkii aan gowricin oo weli uu neefkiisi u nool yahay falyadbax ha gowraco bismillaahi ilaahay magiciisa ha ku gowraco marka waxaad ka qaadaan inay mashruuc tahay marka la gowracayo neefka bismillaahi baa lagu gowracaa iyo magacaa le ma baa culummada badankoodaa qaba can jaabir waxaa laga wariyey radiallaahu canhu can jaabirin jaabir waxaa laga wariyey radia radiallaahu canhu allah ka raali noqday qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan ka qayb galay oo xaadiray maca nebiyi nebiga la jirankii sala allahu caleyhi wasalama yowma alciidi ciid maalinkeed yowma annaxri iyo yowma aludxiya iyo waa isku wada mid naxrigu waa gowricii yowmulciidi ciid maalinkeed yowmalciidi ciid maalinkeed fa bada'a nebigu wuu bilaabay bisalaati salaadiibuu wuxuu bilaabay qabla alkhudbati khudbada ka hor waa sidii saxda ahayd ciidda salaadeeda iyo khudbada tukashadaa horraysa salaada ah bilaa adaanin adin la'aan walaa iqaamatin iyo aqimid la'aan halkaas waxaad ogaatay salaada jumcada iyo salaadaha kaleba waxay kaga duwan tahay salaada ciiddu waa maxay mana loo adimo mana loo aqimo bilaa adaanin adin la-aan walaa iqaamatin iyo aqimitaan la-aan uma qaama wuu istaagay mutawaki'an xaaluu yahay mid cuskanaya calaa bilaalin bilaal dushi yaa istaagaya waa nebiga sal alla alay slam markuu salaaddii ka baxay ayuu istaagay bilaal buu cuskanaya marka waxaa dhici karta inuu xanuunsanaa culays kale inuu jiray bilaal buu ku taagsada marka oo cuskada fa amara wuxuu faray dadkii bitaqwa allaahi alla cabsidiisa tacaala sarreeyey ilaahay ka baqbu ku yidhi oo ilaahay warkuu idiin sheegay qaata oo wixii laydinka reebay ka hara wa waxaha wuxuu ku booriyey oo ku dhiirigeliyey dadka calaa daacatihi ilaahay daacadiisa ilaahay inay yeelaan ilaahay adeeca buu yidhi ilaahay caasinina xadiga waxaa weeye waa dhiirigelinta qofka shayga lagu dhiirigeliyo wa wacada wuu waaniyey annaasa dadka wadakarahum ilaahay buuna xasuusiye waa raggii wuxuu la hadlayo uma madaa wuu tegey xataa ataa ilaa uu yimid annisaa ah haweenkii fa wacada wuu waaniyehunna ayaga wadakarahunna ayagana wuu waaniyo wuu xasuusiye wa qaala wuxuuna yidhi nebigu yaa macshara annisaa'i haweenka kulankoodow hablahaa isu yimidow tasadaqna war wax sadaqaysta bi waxla baxa fa inna kunna idinku akharu xatabi jahannama naarta jahannamo xaabada iyo dabka lagu huriyo kuwa ugu badan baad tihiin dumar haddaad tihiine wax sadaqaysta buy fa qaamat waxaa istaagtay imra'atun haweenay min sidati nisaa'i haweenka bartankooday ka istaagtay haweenkii meesha fadhiyay dhexdooda baa gabadhi ka dhex kacda haweeneydaasoo ee fa qaamat imra'atun min sidati nisaa'i haweeneydaasoo safcaa'u lkhadayni dhabanamadmadow dhabannadaasaa madoobaa ma gabar sideeda u madow bay ahayd mise maya dhabanadeedaa madoobaayo haari ay wax ku lahayd walcilmu cinda allah fa qaalat waxay tidhi lima maxay baan cadaabka ugu badannay yaa rasuulallaahi rasuulka allow ma inaan dumar nahay baa oo raggu naga fiican yihiin baan cadaabka ugu badannaha qaala nebigu wuxuu yidhi li'anna kunna idinka haweenka ahi tukhirna waxaad badisaan ashikaayata ashtakoodka iyo dacwada heblaasaan ii samaysay hebel baasaa igu sameeyey odaygii baa biilkii ii diiday abtigay baasaa ii sameeyey wax weeyaan nolol nafle kuma noolin balaayaana haysata guryihii waa sheegashada maanta dhan bani aadamka loo sheegto ashikaayata nuskhada qo qima ashikaatay qoraan wa takfurna waad ku gaalowdaan alcashiira ninkiina abaalku idiin galayna waa difirtaa qaala wuxuu yidhi saxaabiga xadiidka warinaya kumu ahaa jaabir soo ma aha fa jacalna waxay bilaabeen yatasadaqna inay sadaqaysanayaan haweenkii min xuliyihinna jinjimahooda yulqiina xaale ay ridayaan fii thawbi bilaalin bilaal maradiisa dhexdeeda min aqraatihinna dhagahooda iyo wakhawaatiimihinna faraatiyadooda in bilaalna maradii uu sidaa u haayo ayaguna maradii bilaal ay ku ridayaan dhagadhagihii u xirnaa iyo faraatiyadii ay wateen dayib xadiidkani dhowr masalo dhowrkaba wuu inoo faa'iideynayaa dhowrkaa masalo waxaa ka mid ah kow qofka shiikha ahee dadka waaninaya ee wacdinaya wax u sheegaya inay bannaan tahay dadkii uu waaninayey inay wax weydiiyaan wixii ishkaal ka galayna ay ku soo celiyaan oo yidhahdaan maxaad ka wadaa sheekhow sidaas nebigu markuu haweenkii yidhi naartaad ugu badan xaabada lagu horiyo waa wax su-aal ka dhalan karto gabadhaani marka su-aal bay weydiisa maxaa keenayta inaan naarta ku badanno dumarnimada ma aha waxa keenaya waa dhaqan haweenkao dhanna maaha waa haweenka aan fiicnayn haddii wax la siiyo shukran ma yidhaahdaan haddii weligeed wanaag loo samaynayo waad mahadsantaha ninkeeda ka hormayso mayso waxa laga yaba hal mar hadday waxsi ka noqdaan inay tirahdo weligay dhib iyo rafaad baan kugu qabay anugun baa iska dulqaadanayay konton sanaa laga yaaba inuu biilkeeda iyo masaariifteeda iyo meherkeeda iyo maamuusyadeedaba usoo taagnaa maalin yara hadday waxsi ka noqdaanna uu dulqaadan mayso waa midda labaade lacnadaad badisaan naclaa aabbaha naclaa hooyada waxaasay badiyaan waa wax aada u khaldan soo maa qalad waaye maalin ahaan fogay baan waxaan arkahay meel makhaayadaan soo galay hooyo ilmo yara wadata nuno yar ah meel bay casho ka qaadanaysa ilmihii baa dhibay nacallaa aabbaha bay ku ayadaa dhashay nacallaa aabbahada waa ninkii caayayso waa ninkii ilmaha u dhashay war maxaad ka rabtaa baan uhi u caytamaysaa war wuu ii dhibay bay ti naftii buu ii keenay bay tiri oo haddee wax kale maa ku tiraahdo u ducaysid baana maxaa u lacanadaysaa waxay tihi sheekhow afkaa iga bartay kow dheh subaxii saakay ahaa baa oo maqan oo khadka nagala hadlahaya buusaa inta ii dhibay baan ereygaan hadda leeyahay ku iri bay tiri aabbihiisna waa na maqlay markaasu wuxuu yidhi walaaley haddaad adigu iscayaysi ma iscaydid maxaan iga icaayaysaaba igu yidhi bay tiri waa adiga ilmaha yarkaa markuu caytamo odhanaya nacla abbahaaye adigu ma iscaydid maxaan iga caayaysaa iga rabtaa kole haddaa caytamaysi marka wax fiican ma aha ilmaha midda kale waxaa la isbaraa carabkaaga waxaa la baraa waxa wanaagsan markuu ku dhibo war iga tag inkaar kugu dhacday meesha arbala ku dhisataye iga tag dhaalaha ku hanuuniyey maxay dhibo kala tagaysa khayr allaha ku siiyo allah yahdiik jazaaka allahu khayran khayr badan allah ku siiya idaah waladka iyo adigaba alla jannee maxay kaala tagaysaa intaas intaa cayta kaar kugu dhacday bala ku dhibsatay xaab dabaylu qaaday noqo kuwa qaarkood baa odhanaya bala ku daftay bal bala ku daftay maxay ti carruurta ah khalad wey waxaasoo kale carabkaaga waa la tarbiyaya waxaa lagu tarbiyayaa wax wanaagsan inuu qaato oo ku tarbiyaysmo taas marka waa masalo xadiidku wuxuu labaadoo inoo faa'iideeyey haweenka muslimaadka ahi siday u baran jireen cilmiga oo meelaha raggu isugu yimaadaan intay ag yimaadaan ay wax uga faa'iidaysan jireen oo nebiga ay wax u weydiin jireen ayana xadiidku inoo faa'iideynaya culummada qabta gabadhu inay shareerato inaysan waajib ku ahayn baa xadiidkan daliishado waxay leeyihiin gabadhu hadday shareernaan lahayd wejigeedu inuu madow yahay lama ogaadeen laakiin waxay ku tusinaysaa shareerku inuusan waajib ahayn laakiin culammada kaleeto kalena waa ka hadlaan madhabka kala qaba xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey nolosha adduunyada in lagu sabro shikaayada la iska shikaayada ashtakoodka ashtakoodka noloshii reerkeeda gabadhu inay ka sheegato waxba kuma noolin silic baan ku noolahay habeenkii waa dib jirnaa subaxii waa hamuunnaa maalinkii ma qadayno balaayaana haysata karooni baa na saameeyey waa masallafnay maanta o dhan un iska sheeganayso bani aadam u sheeganaysa waa la iska sabraa nolosha waa lagu sabraa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey in la rabo qofkii wanaag kuu sameeyey in lagu shukriyo gabadha ninkeedu hadduu wanaag u sameeyo shukran inay ku tiraahdo sidaa ogeed baa nabigu sheegay sal ly slm man laa yashkuri naasa laa yashkurillah qofka aan dadka ku shukrin oon shukran ku odhan qofkii wanaag u galay ilaahayna kuma shukriyo marka ninkaagu hadduu wanaag kuu sameeyo ku shukri waalidkaa hadduu wanaag kuu sameeyo ku shukri macalinkaagu wanaag hadduu kuu sameeyo ku shukri qof kaloo muslima hadduu wanaag kuu sameeyo ku shukri gaal xataa wanaag hadduu kuu sameeyo ku shukri macallin gaalo hadduu xiisad si fiican kuugu baro mahadsanid ku dheh maxay culaysa kugu haysa waad ku mahadsantaha maadada inaa bartay intaa keliya waa mahadsantaha ayib xadiidku waxyaaluhu inoo faa'ideynaya marka waxaa ka mid ah inay xaaraam tahay ee dadka wanaaga kuu galay wanaagooda iyo abaalkooda in laga soko dhaco dadka culummada ah aqoon in laga raba ragga hadday wax u sheegaan dumarkana inay waaniyaan sababtoo ah ragga iyo dumarku waa isku mid xagga axkaamta sharciga markii la yidhaahdo takaaliifta sida loo saaray baa raggana loo saaray dumarkana loo saaray marka wixii sharcigu uu ku khaas yeelay waa meesheeda haweenaydaanu fadliga ay leedahay xadiidku waana tusinaya sababto ah masalada noocaasa inay dhiraan dhiriso haweenku maxay cadaab ku muteen ayadaa soo iyadoo meeshaa waxaway ka soo saarto nabiga sabab uu noqotay sal alla alay wasalam taana xadiidku wuu inoo faa'ideeyey waan ka qaadanaynaa haweenku hadday yimaadaan meel rag ku tukanayaan iyo meelaha cilmiga iyo kasoo qayb galaan haween dhowrsoon oo ragga aan dhex boodin oo aan ku dhex labnayn inay noqdaan baa la rabaa gabdho maantao dhan wiil ajanabi ka ah ayadii asagay isla fadhiyaan istaabanayaan isdhex marayaan eh, sax ma ah gabdhuhu xalaqaadka cilmiga ha yimaadeen ciidaha ha yimaadeen masaajidda ha yimaadeen kow waa inay soo xijaabtaan labo waxyaalaha barafuunka iyo catarkii waa inaysa soo marsan saddex xishood iyo xurmo waa inay wax ku baratee gabar un iska qaylinayso maanta dhiibaaf ordaysa ma lama rabo wax wanaaga ma leh ugu dambayn meesha raggu fadhiya waa inaysan dhex fadhiisan gabdho ka xadidan oo gooni uu aruursan oo xishoonaya waa inay yihiin oo codkeeda aan dadka ku aafaynayno taana xadiidku inoo faa'idanaya codkeeduna cawro ma aha hadduu codkeedu cawro yahay waar aamus buu odhan lahaa codkaagu waa cawre maxaad la hadlaysaa soo nebigu kuma yidhaahdeen marka codkeedii nebigu waa dhegaystay su-aashiina waa ka jawaabay calayhi salaatu wasalaam wuu ka jawaabay taana xadiidku waxyaaluhu inoo inoo faa'iideynaya ayuu ka mid yahay ayib nebigu marka labadii qoloba waa waaniya raggii iyo dumarkiiba haweenku xoolahooda ayagaa iskale way sadaqaysan karaan haddii nin leedahay iyo haddaysan nin qabinba intaba xoolaheeda ayadaa u madax bannaan sidaa owgeed nebigu markuu waaniyey raggiinu raalli ma idinka yahay dhagadhagahan iyo faraatiyadan muusan odhan waxba laazim ah xoolaha ninkaagu ama ha ku siiyo ama waalidkaagu ha ku siiyo ama adugu shaqayso hantida adugu aada leedahay waad u madax bannaantaha sadaqayso haddaad doontid gurya ku dhiso haddaad doontid ninkaaga haddaad kula tashatid way kuu bannaantao waa sidaa sharafta leh sida sharaftooda wanaagsan weeye laakiin hadduu kuu diido xataa xoolahaaga adaa iska leh xoolahaaga adaa iska leh ayib can ummi caiyata ummi caiya waxaa laga wariyey nusaybata alansaariyati ahayd nusaybadii ree ansaareed qaalat waxay tidhi umirnaa waana la faray tacnii waxay ula jeedaa annabiya nabigaana faray sal alla alay waslam umirna miyuu mise amaranaa amaranaa miyaan amaranaa wuuna faray tacnii waxay ula jeedaa an nabiya nebiga sala allahu alayh wasalam an nukhrija nunka waa la godayaa an nukhrija inaan soo bixinno fil ciidayni labada ciidood dhexdooda alcawaatiqa gabdhaha xoroobay iyo wadawaati alkhuduuri kuwa gantoobyada iyo u saaxiibka qolalka wa amara wuxuu faray alxuyada gabdhaha dhiigga caadada qaba an yactasilna inay ka dheeraadaan musalla almuslimiina muslimiintu meeshay ku tukanayaan wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa kunnaa waxaan ahayn nu'maru kuwii la faro an nakhruja inaan soo baxno yowmalciidi ciidda maalinkeeda xataa nukhrija ilaa aan soo saarno albikra gabadha gashaantida ahoo inanta ah min khidrihaa qolkeeda ay ku jirto qolkeeda ay ku jirto daaradeeda iyo wax la midka ah. xataa nukhrija ilaa aan soo saarno alxuyada gabdhaha caadada qaba fa yukabirna way takbiirsan jireen bitakbiirihi muslimiinta takbiirsigooda wayadcuuna way baryayeen biducaa'ihim muslimiinta baryadooda yarjuuna xaalay rajaynayaan barakata daalika kaa barakadiisa alyowmi ee maalinka ah iyo wa tuhratahu daahirnimadiisa xadiidkani waa xadiid weyn oo wanaagsan wuxuuna xadiidkani inoo faa'iday intaynan xadiidkan ka gudbin xadiidkii hore laba waxyaalood oo muhim oo ah ina tusinaya waxaa ka mid ah cadaabka ilaahay waxyaalaha lagaga hortago waxaa ka mid a ah sadaqada sidaa ogeed haweenkii caasiyaasha ahaayo nebigu uu tilmaamay inay raggooda cashiir waa ninkeeda mucaasharada weeye ninkii la dhaqmayey haweenayda aan u abaalgudin oo shukri ku oran shukran ku oran cadaab ilahay bay mutaysata maxay kaga badbaadi kartaa inay wax sadaqaysato waxay hallaysana saxdo ayib marka dadka ahlo macaasida iyo mukhaalafaadka sharciga ku dhacaya daawadooda waxaa ka mid a ah in la yirahdo war wax sadaqayso wixiina ka toobadkeena xadiidkan wuxuu inoo faaideeyey iideeyey ciid ku jirnay nebigu wuxuuna faray tiri an nukhrija fi lciidayni alcawaatiq alcawaatiq waa jamcu caatiq caatiqadana waxaa loo yaqaanaa haweenayda gabadhu marka ugu horreyso oo iqaangaarto inannimo inannimo ay bilowto marka ugu horreyso inan iyo gashaati ay noqoto oo iqaangaarto markaasaa loo isticmaalaa caatiqa cidqiga waa xoraynta maxaa xorayn loogu bixiyey intay yar tahay oo foodleed tahay waa lagu shaqeeya xagga soo qaba laakiin xoogaa hadda madaxay soo yara taagto inan bay noqotay oo sidii dadka waaweyn baa loola dhaqmahayaayoo xil badan iyo culays badan oo saarnaabay isu haysataa inuu ka degay oo marka way xorowda oo shaqo badan oy haysay ka xorowda culammada qaar baa halkaa ku fasira gabdhahaasu waa gabdho marka cawaatiqda waa gabdhaha qaangaaray wadawaati alkhuduurna kama duwanaa ayagiiyo waxa weeye khudri khuduurku waa jamcu khidr khidrigana waxaa weeye waxaa jiri jiray guryaha marka la dhiso guri gooniyaho qol aho gabadha gabdhaha gashaantimahaya ay degaan inamaha gabdhaha inamaha la guursan weli marka gurigaasay degaysaa meesheedaasay ku asturaanaysaa dharkeeda iyo kareenkeeda iyo waxay haysatay halkaasay dhiganaysaa meeshaasay ku asturan tahay khalaas dharkeeda halkaas u yaallaa waa ku ceeb asturan taha marka ayib gabdhaha noocaasa oo markaas soo qaangaaray in lasoo saaro oo guryihii laga soo saaro la yiraha imaada ciidda fiiriya marka an nukhrija inaan soo saarno waa la soo saaraya xataa keligaa soo bax ma aha waa la soo kaxayn xataa hadday isdhejiyaan soo baxlay waa la tukanaya ciiddii wa um, amara alxuyada an yactazilna musalla lmuslimiin waa maxay gabdhihii haddii la yidhi ciiddii ha loo soo kaxeeyo ha la yimaado dee haweenkaa salaadda ciidda imaanaya waxa laga yaaba qaybo badan oo ka mid ihi inay dhiig cada qabto salaadba aan laga rabin hadday goobtii timid marka salaadna la iska rabo salaadna aysan tukan karin oo gabadha aysan daahir ahayn maxay samaynaysaa wixii aan salaada ahayn oo muslimiintu ay qabanayaan allahu akbar allahu akbar walilahi alxamdu allahu akbar kabiir waxbay ka qaadaysaa ducaday wax ka ducaynaysaa shacaa'irta muslimiinta iyo farxaddaasay ka qayb qaadan salaada markii loo istaago dee ayadii ma tukan karto daahir maaha gabadhii way ka dheeraanaysaa meesha lagu tukanay meesha lagu tukanay ka dheeraanaysa waa maxay salaadii wax ka geli mayso meel koniya u baxaysa khalaas haddii gabdhihii caadada qabay oo aan salaadba tukanayn layahaa la soo saaro meesha ciidda ha la keeno culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen dee kuwii aan caadada qabin inay iska haraan dembi baa kasoo gaaraya wabitaali salaada ciidu waa waajib culamada qayb baa qabta inkastoo jamaahiirta aan soo sheegnay inay qabaan ayib inaysan waxa weyan hawshaasi laazim ahayn taasina waa qodob khidriga waa sheegnay waa dahaarka ama gabadhu meesha yartaho ay degan tahay oo ku asturan tahay waxay qabanayaan waa maxay fa yukabirna bitakbiirihim allahu akbartay wax ka qaadayaan wayadcuuna biducaa'ihim ducaday wax ka ducaysanayaan barakada maalinkaas uu leeyahay iyo dembi dhaafkaysa ayay wax ka rajaynayaan an nukhrija inaan soo saarno fil ciidayni labada ciidood dhexdooda al cawaatiqa gabdhaha xoroobay oo shaqadii qaybo ka mida ka xoroobay ama markaa qaangaaray iyo wadawaati alkhuduuri kuwa qolalka u saaxiibka ah kuwa inaan soo bixino wa amara wuxuu faray alxuyada gabdhaha caadada qaba an yactasilna inay ka dheeraadaan musalla lmuslimiina muslimiinta tukashadooda oo aysan wax ka tukan wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa kunnaa waxaan ahayn nu'maru kuwa la faro an naru an nakhruja inaan soo baxno yowmal ciidi maalinka ciidda xataa nukhrija ilaa aan soo saarno albikra gabadha bikaarada ah ee weli aan guursanay inanta ah min khidrihaa gantoobka meeshay ku jirtaa laga soo saaraya oo waa maxay dee waa meeshai asturkeeda iyo qolkeedii goonida ahaa iyo meeshay ku jirtay wey xataa nukhrija ilaa aan soo bixino alxuyada kuwa caadada qaba fa yukabirna way takbiirsanayaan markaas bitakbiirihim muslimiinta takbiirtooda yadcuuna way baryayaan biducaa'ihim muslimiinta baryadooda yarjuuna xaalay rajaynayaan barakata daalika kaa barakadiisa alyowma ee maalinka iyo wa tuhratahu dembi dhaafkiisa baabu salaati alkusuuf dayaxmadoobaadka salaadiisii ayuu u baabyahy kusuuf iyo khusuuf waa isku mid dayuxu hadduu madoobaado iyo qoraxdu hadduu madoobaado labadaba kusuuf iyo khusuuf waa loo isticmaalaa afar xadiidu musanifu baabka ku sheegi doonaa can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa can caaishata waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa anna shamsa qoraxda ayaa khasafat madoobaatay calaa cahdi rasuulillaahi rasuulka alla waqtigiisii sala allahu calayhi wasalama fa bacaha nebigu waa diray munaadiyan mid dhawaaqayo yunaadii ku dhawaaqaya assalaatu salaadu jaamicatun mid wax ururinaysa weeye assalaatu jaamicatun fajtamacuu way isu yimaadeen saxaabadii wa taqadama rasuulku waa hormaray fa kabbara wuu takbiirsaday wa sallaa wuu tukaday arbaca rakacaatin afar ragcadood oo fii rakcatayni laba ragcadood ku dhex sugan iyo wa arbaca sajadaatin afar sujuudood ayib xadiidkan wuxuu soo guuriyey almuxibu dabari ullahi caleyhi axkaamtiisa culummada qayb ka mid ah dayaxmadoobaadka ama qoraxmadoobaadku wuxuu leeyahaa faa-iidooyin toddoba ayuu leeyahay toddoba faa-iido adaydayaxmadoobaadka laga hela ama qoraxmadoobaadka faa-idada koowaad waxaa weeye qoraxda iyo dayaxa tasarufkooda iyo maamulkooda inuu jiro alla maamulaya oo abuurtay ma iyadoon ognahay abuurkooda inuu aad u wen yahay qoraxda iyo dayaxu haddana allah hadduu rabo markuu rabo inuu madoobeynayo markuu rabana uu caddaynayo ilaahay inuu maamulo meeshaa way ku tusinaysaa waa faa-ido waa midda labaade isbeddelka ku dhacay qoraxda iyo dayaxa oo qoraxdii inoo ifaysay ay madoobaatay ama dayaxii inoo ifayey uu madoobaaday waxaad halkaa ka faa'iidaysanaysaa waxa iyaga ka dambeeyana isbeddel inuu ku imaan doono dhallinyaraad tahay waad gaboobi doontaa waad nooshahay waad dhiman doontaa waad waad waad qabrigaa lagu gelin waa lagu soo saaray isbeddelkaadisa ku tusin waa midda saddexaade nafta bani aadamka ee qafladda iyo halmaanshuhu ku dhacay iyo moognaanshaha in la baraarujiyo uu ogaado isbeddel inuu dhacay oo cabsi dareemo oo is yidhaha waa madoobaatay dayixii waa madoobaaday armay isbeddel qiyaamadii dhacdaa oo nafta noocaasoo awal khaafiladda ahayd la baraarujiyo waa midda afraade dadku say u ogaadaan una arkaan waxyaalaha qiyaamada dhici doona qayb ka mid aad adduunka ku arkaysa oo waa maxay qur-aanku ilaahay wuxuu ku sheegay wakhasafa alqamaru wa jumica ashamsu waalqamar dayaxa iyo qoraxdaba in la isu keenayo ay madoobaanayaan marka dayixii iyo qoraxdii madoobaanaya qiyaamo adduunkaba isha haddaad ku saartay ayagii madoobaaday alla qiyaamada masaanay noqon doonaan masaanay u mugdiyoobi doonaan oo loo burbur saasaad marka waxbaad ku dareemaysaa waa midda shanaade inay qoraxda iyo dayixu waxaad dareemaysaa yihiin laba shay oo jooga ayagoo kaamil ahoo dhammaystiran oo iftiinkoodu meel fiican u marayaa waxaa ku imaanaya madoobaad markaasuu haddana ilaahay inoo dhimrinayaayo sidoodiibay ku soo noqonayaan arrinkaasu wuxuuna dareensin inaadan marna makriga ilaahay ka aamin noqono aadan isdhigane ay dhici karto aduy hawsha isugu ka aadan tahay oo caafimaad qaba oo akoonka lacagi kaaga buuxdo oo reeraha iyo carruurta kuu fiican yihin oo barisamaad ku jira in hal mara isbeddel kugu dhici karo way dhici karta qoraxdiiba iyadoo iftiinkeedu caadi yahay oo dayaxi iftiinkeedu caadi yahay soo mid arag hal mara dayaxmadoobaad inuu dhaco adigana wamaa daalika calallahi bicasiis isla markaba adoo shalayan fiicnaa inaad maanta faqiir noqotid adoo shala caafimaad qabay inaad maanta ito isbitaal gashida lagu yidhahdo eber wax walba waa kuu dhammaadeen wax walba waa suurtagal maalmahaas aad nooshahay daqiiqadaha ka faa'iidayso ilaahay adeeco macaasida iska ilaali taasina waa masale muhim waxaa culimmada qaarkood ay tilmaameen sida sheekhaan sheegnay almuxib tabari culimmada qaarkood ay tilmaameen inay dhici karto qofka in la qaban karo dembi asagu uusan galabsan si kii dembiilaha uu wax ugu qaato oo waa maxay waxaan arki doonaa qoraxda iyo dayixu waxay la madoobaadaan dab sababta dunuubta dadku ay sameeyeen darteed inaga dunuub inaga imaanaysa sababkeed oo ilaahay uu rabo inuu ina cabsi geliyo oo la inoo digo ayay la madoobaadaan qoraxdu ma waxbay galabsata maya dayixu ma waxbuu galabsada maya maxaa iyaga loo madoobeeya sida adigu wax u qaadati way dhici kartaa mararka qaarkood marka adiga in lagu qabto si dad kale ay wax kugu qaataan ayib ugu dambayn dadka waxaa la farayaa inay salaadaha tukadaan markii ay arrinkan oo kala timaado salaadda ayadaa hay imaanayaan way tukanayaan qaabkaasay u tukanayaan salaadda qaabkee loo tukan salaadaan u fiirso wa sallaa arbaca rakacaatin fii rakcatayni wa arbaca sajadaatin salaadaha kaleo dhan waxbay kaga duwan tahay salaad maqrib baan hadda tukanay halka ragco maaqa rukuucoodoo leedaho jilba jilbaha qabsanaysa hal ragco hal ragca markaan tukanayo maaqa jeer baan rukuucaya hal ragcan tukanaya ya halka ragca maaga rukuucood bay leedahay hal soo maa a maaqa sujuudood bay leedahay laba sujuudood salaada kusuufka dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka waxay kaga duwan tahay halkii rakco labada sujuudood waa caadi laakiin laba rukuucood bay leedahay laba rukuucood bay leedahay markaad rukuucdid oo samic allaahu tiraada maxaynu samayn jirnay sujuudda laada soo maaha salaada kusuufka meeshaa sujuudda aadi lahayd qur-aankaagii baad sii wadanaysaa markaad qur-aankii dhammaysid baad haddana rukuucaysa maqa rukuucadoo maraysaa labaad maraysaa welina maad sujuuday markaa dambaad sujuudaysaa maaqa sujuudood laba sujuudood baad sujuudaysaa hadda marka maaqa ragcadood baad maraysaa xagga tirsiga hadii la hal ragcadaa tukatay hal ragcaad tukatay laakiin halkii ragca maxay yeelatay laba sujuudood iyo laba rukuucood ragcad kalead ku dartay maxay yeelatay intii oo kale labadii ragcadood marka maxay yeesheen u fiirsa musanifku ah, ah, saxaabigu wuxuu yidhi sallaa arbaca rakacaatin fii rakcatayna xagga rakcadaha waa laba ragcadood laakiin jilba qabsiga marka la yidhahdo waa afar jeer waxa jilbaha la qabsaday sujuuddana waa afar sujuudood waxa inugu zaa'idka aho soo kordhay marka waa rukuucda labada laga dhigay sujuudda awalba rukucad kasoo la sujuudayo dee waxay lahaan jirtay laba ragcadood bay lahaan jirtay ma fahamtay mise waa adagi ya a markii la rukuuco salaada dayax madoobaadka ama qoraxmadoobaadka oo samica allahu aad tiraahdid maxaad samayn ma sujuudaysid sujuud aadi maysid qur-aankaagii baad sii wadanaysa meeshuu kuusii marayay aad ka wadaysa ama meel kale kasii ka bilow hadaad doonta markaas labaadooda rukuucdooda samica allaahu aad tiraahdid ayaad sujuudi aadaysaa waa sujuudin waa kasoo toosin waa sujuudin hal ragcad maraysaa ragcaddii labadood istaagin sidii oo kalead samaynaysaa saasaa laga wadaa marka salaada dayixu markuu madoobaado ama qoraxda waxay leedahay wax la isugu yeero asalaatu jaamica asalaatu jaamica salaadu mid wax kulminaysa weeye asalaata jaamicatan ayana waa la odhan kara waa la kordhigi karaa can abi mascuudin mascuud aabihi waxaa laga wariyey cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi ahaa cuqbihii inaa camar ahaa ree ansaareed ahaa ree badrina ahaa baderka muusa qaybgelin laakiin wuu deganaan jiray may wuu ka qaybgalin culamada qayb qabta radia allaahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal alla alay wasalam inna shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataani waa laba aayadood oo min aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa iyo mucjisooyinkiisa ka mid a ah. yukhawifu wuu ku cabsigeliyaa bihimaa labadooda ilaahay cibaadahu addoommadiisuu ku cabsigeliyaa wa innahumaa labadoodu waa qoraxdii iyo dayixii laa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii oo minanaasi dadka ka mid a ah. nusakhta qayb baa waxay qoraan walaa lixayaatihi iyo noloshiisa midna aniga ima qoran geeridiisa iyo noloshiisa qof dhashay caawitoo fiican qorax uma madoobaato mid xun oo dhintayna uma madoobaato fa idaa goortii ra'aytum aad aragtaan minhaa aayaadkaa xaggeeda xaalu ka haday shay-an wacun qoraxdii oo isbedeshay ama dayixi markaad aragtaan fasalluu tukada kow wadcuu ilaahay barya labo xataa yankashifa ilaa uu faydmo maa waxa bikum idinka idinku sugan nebigeenna wiil uu dhalay oo ibraahim la yidhaahdo ayaa geeriyooday markii uu ibraahim uu geeriyoodaa dadka qaar waxay yidhaahdeen qoraxdu waxay la madoobaatay wiilkaa nebiga geeridiisa sababkeeda markaasaa nebigu u sheegay sal alla aleyh wasalam maya arrinkaas waxba kama jiraan buu yihi qof dhintay iyo mid noolaaday midna iyo mid dhashay qorrax uma madoobaato laakiin maxay u madoobaadaan horta ilaahay baa abuurto makhluuqa ilahay bay ka mid yihiin waa aayaadka ilaahay waaweyn ilaahay wuxuu ugu talagalay yukhawifu bihimaa cibaadahu addoommadiisa inuu ku cabsigeliyo haddaba qorraxdu markay madowdaha waa inaad cabsatid oo istiraatalo maxaa isbedelay ma qiyaamaa dhici doonta sida qorraxdaa isbedelku ugu dhacay aniga soo isbedel iguma imaan karo waa inaad cabsi dareentid dadka qaar baa waxay sameyn soomaalida ciyaal iyo dumar iyo dhalinyaro inta lasoo kaxeeyo dab la shito dab la kiciyo baa suuqa la yaaco dab baa la shida war waxaan xagee ka timi bal dabkii shidmay meesha waxaaba la rabay dab qoraxdii baa madoobaatay ilaahu noo feydin alkoonaa dabbay sii shidahayaanba waa filasho xun waaye arrinkaasu saxma waa in la iska ilaaliyo arrinkaa waa in la iska ilaaliyo marka qoraxda iyo dayixu ilaahay baa maamulaha waxaad dareemaysaa waxa loo madoobeeyey yukhawifu bihimaa cibaadahu addoommadiisuu ku cabsigelinaya oo la rabaa inay cabsadaan waa mar caasi caasinimaa timid qof baa dhintay iyo mid kaleeta midna waxyaalaha la qabta maxaa ka mid ah in la tukado kow in ilaahay la baryo labo ilaa goormaa la wadayaa xataa yankashifa ilaa uu faydmo maa waxa bikum idinka idinku sugan oo qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadka can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha annahaa iyadu qaalat waxay tidhi khasafat way madoobaatay ashamsu qoraxdii calaa cahdi rasuulillaahi waqtigii rasuulka alle waqtigiisii sal alla alay wasalam fa sallaa wuu tujiyey rasuululahi rasuulkii alle binaasi dadka fa aaala wuu dheereeyey alqiyaama istaagii qur-aanka uu akhrinayay uma rakaca wuu rukuucay fa aaala wuu dheereeyey alrukuuca rukuucdii uma qaama wuu istaagay fa aaala wuu dheereeyey alqiyaama istaaggii wa huwa istaagaani waa kan dambe duuna alqiyaami istaaggii mid ka yar weeye al awali ee hore istaaggii horeeto kan dambaa ka fududaa uma rakaca wuu rukuucay fa ataala wuu dheereeyey alrukuuca rukuucda midla maa shay wax la mid ah alrukuuca wa huwa rukuucduna duuna rukuuci rukuucdii mid ka hoosaysa weeye al alaweli ee hore uma sajada wuu sujuuday fa ataala wuu dheereeyey asujuuda sujuuda uma facala wuu sameeyey fi rakcati ragcadii dhexdeeda alukhra ee kale midla maa shay wax la a facala uu sameeyey fi ragcati ragcaddii alulaa ee koobaad uma ansarafa salaadii buu ka baxa walxaal qad tajallat ay faydantay ashamsu qoraxdii maxay ka faydantay mugdigii iyo madowgii fa khadaba wuu u khudbeeyey annaasa dadka salaada iyo khudbada marka kee horeeya ciiddana teeda iyo khudbada kee horreysa marka ma isku middaa halkaas marka la firiyo mise waa kala duwan yihin waa isku mid labadaba salaadaa horreysa khudbadaa dambaysa laakiin isku salaada isku baan loo tukanayn faxamida wuu mahdiye allaha alloo wa ahnaa wuu ammaanay calayhi alla dushiisa uma qaala wuxuu yidhi nebigu ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayixu aayataani waa laba calaamadood oo min aayaati illaahi ilaahay calaamadihiisa waa weyn ka mid ah laa yakhsifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii walaa lixayaatihi iyo noloshii midna fa idaa goortii ra'aytum aad aragtaan daalika arrinkaas arrinkee qoraxdiioo madoobaataad aragtay ama dayixiioo madoobaadaad aragtay fadcuu barya allaaha alle wa kabiruu takbiirsada wa salluu tukada wa tasadaquu sadaqaysta horay waxaan u soo marnay tukada oo ilaahay barya labadaasaan haynay soomaa hadda maxay inugu siyaaday takbiirsada waxna sadaqaysta marka in la sadaqaysto ee qoraxda khusuuf waa loo isticmaali karaa oo dee caaisha waa tan leh khasafat ishamsu xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey markay qoraxda iyo dayux madoobaadaan isla markaba in loo degdego salaada taana xadiidku waa inoo faa'idaynaya waan ka qaadanaynaa salaatulkhusuufka jamaaca in lagu tukado oo dad badan ay tukadaan waa madhabka jamaahiiru ahlcilmi in istaageeda la dheereeyay iyo rukuucdeeda iyo sujuuddeeda iyo ayana waa laga qaadanaya waa ka faa'idaysanaynaa rukuucda markaad ka toostid oo aad sii taagnaatid qur-aan labaad baad akhrinaysaa waana sida e, fuqahada muslimiintu mareen ayib taana xadiidkuu inoo faa'ideynaya waa ka qaadanaya salaaddii markay dhammaato in la khudbeeyo xadiidkuu inoo faa'iideeyey salaaddii markay dhammaatay qoraxdiina ay faydantay haddii labadaasu isku dhammaadeen khudbada miyaan khudbayn maadaama salaadiina laga baxay qoraxdiina ay faydan tahay haa oo khudbada in la khudbeeyo qoraxda fayditaankeeda kuma xirna ma ku xirna dayib qoraxdiioo faydantay ayaad khudbayn kartaa waa hagaag khudbada la bilaabayo istiftaaxa lagu furfurtaa xamid allaaha wa calayhi ilaahay buu mahadiyo alxamdu lilaahi iyo athanaau lilaahi iyo waxyaalahaasaa lagu bilaabaa taana xadiidku waa inoo faa'idayo waan ka qaadanaynaa marka arrimahaas oo kale dhacaan sadaqadaa lagu dadaalaa sadaqadu ciqaabka ilaahay bay ka hor tagtaa taana xadiidku waa inoo faa'iidayo waa ka qaadanayna can abi waxbaan ka tegay miya xadiidka uma qaala nebigu wuxuu yihi waatan khudbadiiya yaa ummata muxamadin muxamed ummadiisiiyo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa min axadin qof ma jiro aqyaru ka ka ficilo badan min allaahi alle min an yazniya min allaahi alle an yazniya inuu zinaysto cabduhu addoonkiisu ow tasniya amay zinaysato amatuhu addoontiisu yaa ummata muxammadin nabi maxamed ummadiisiiyow wallaahi ilahay baan ku dhaartay low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa waxa aclamu aan ogahay la daxigtum waad qusli lahaydeen qaliilan wax yar wala bakaytum waad ooyi lahaydeen kahiiran in badan wa fii lafdin lafdi kalaa waxay ahayd wuxuu ahaa fastakmala wuu dhammaystiray arbaca rakacaatin afar rukuucood iyo wa arbaca sajadaatin afar sujuudood ayib afar rukuucood watan hadday ta soo tilmaamay soo ma xasuutaa sujuuduhuna waa caadi xadiidkaa wuxuu nabigu tilmaamay oo aad meesha ka dareemaysaa zinadu inay tahay wax gabar muslimadii inay zinaysato ilaahi waa nicibi aad buu u cara ilahi baa kugu dhacaysa nin muslimu inuu zinaysto oo gabar uusan qabin uu reeraystana ayana cara ilaahi baa ka dhalanaysa sidaa awgeed buu wuxuu nabigu leeyahay wallaah ilaahi baan ka dhaa ku dhaartay axad ilaahay kaga ficilodun oo ka nicib ma u jiro nin inuu zinaysto addoommadiisa ka mid a ah ama gabari ay zinaysato haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay oo cadaab ka jira aakharo maba idan qosasheenba qosalka waad yarayn lahaydeen in badanna waad ooyi lahaydeen dayib marka dadka ahlu macaasida ah in lagu dhiirigeliyo inay is-ilaaliyaan oo arrinkeeda la weyneeyo oo dadka waxa weeyaan qosalka badan iyo dheeldheesha iyo ciyaarta ili war waxaa iska dhaaf oo dantii laydiin abuuray ka faa'idaysta taana xadiidku waa inoo faa'ideynaya can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi khasafat maxaa ku macnayn way madoobaatay ashamsu qoraxdii calaa zamaani rasuulillaahi rasuulkii alla waqtigiisii sala allahu caleyhi wasalam waqtigii rasuulka nusakda qayba waxay qoraan calaa cahdi rasuulillaahi rasuulkii alla waqtigiisii fa qaama wuu istaagay nebigu fazican xaaluu yahay mid argagaxsan yakhshaa ka cabsanaya an takuuna inayba dhacdayba asaacatu saacaddii qiyaami saacaddii qiyaami inay dhacduba ka baqaya xataa ataa ilaa u yimid almasjida masaajidka fa qaama markaasuu nebigu istaagay sala allahu calayhi wasalam wasakda qayb baaban qorinba fa sallaa wuu tukaday biatwali qiyaamin istaagkii ugu dheeraa iyo wa rukuucin rukuuctii ugu dheerayd iyo wa sujuudin sujuudtii ugu dheerayd istaaggaasoo maa ra-aytu aanan arag hu nebiga yafcalu asagoo samaynaya hu istaaggaas fii waxaa weeye ama dheerayntaas fii salaatin salaad dhexdeed qadtu weligay uma qaala nebigu wuxuu yidhi inna haadihi tan al aayaati ee calaamadaha ah waa calaamadahee qoraxdoo madoobaata iyo dayaxoo madoobaada allatii taasoo yursilu uu soo diraya haa iyada allaahu alle casa qaalib hayo wajalla weynaaye laa takuunu uma ahaato limowti axadin qof geeridii iyo walaa lixayaatihi noloshiisa midna walaakina allaaha allah ayaa yursilu soo dira haa aayaadkan waa qorax iyo dayaxmadoobaadka yukhawifu xaalo uu cabsi gelinaya bihaa aayaadkaas cibaadahu addoommadiisa fa idaa goortii ra'aytum aad aragtaan minhaa aayaadka xaggeeda xaalo ka haday shay-an shay fafzacuu u argagaxa ilaa dikrillaahi ilaahay xuskiisa iyo wa ducaa'ihi baryadiisa iyo waistikfaarihi dembi dhaaf dalabkiisa markii qoraxdu madoobaato waxyaalaha la samaynaya waxaa ka mid a duco waxaa ka mid a sadaqo waxaa ka mid a salaad waxaa ka mid a tasbiix takbiir dikri istikfaar ayaa ka mid a intaba waa waa ogaane xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey salaadii dayuxa hadduu madoobaaday ama qoraxdu ay madoobaatay sida sunnada ahi waa in masaajidka lagu sameeyo xaggee buu nebigu aaday xataa ataa almasjida masaajidku nebigu yimi sala allahu calayhi wasalama xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa in la daa'imo la joogteeyo ilaahay ilaalintiisa xadka alla la ilaaliyo iyo daacadiisa mar walbana la boqo nebigu qoraxdii iyo dayaxu madoobaade markuu arkay waxaa weeye qaama nebigu waa istaagay fazican xaalu yahay mid argagaxsan saacaddii qiyaamo ka baqahaya nebigu sal lay slam xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa rukuucda iyo sujuudda in la dheereeyo salaada dayax madoobaadka ama qorax xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey inay mashruucu tahay oo wax saxa tahay in lagu dadaalo dikriga alle istikfaarta iyo ducada iyo sadaqaysiga iyo waxyaalaha wanaagsan maadaama ilaahay ina cabsi gelinayan aan cabsanno taana xadiidku inoo faa'iideeyey qoraxda iyo dayaxa madoobaaday dad dhashayna saamayn kuma leh kuwa dhintayna saamayn kuma leh ilaahay wuxuu u soo diraa aynaga in lanugu cabsigeliyo wallahu aclam wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin